dhegeystayaal idilkiin baa meelo joogtaan isfal badan oo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaan mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal oo ah khamiis taarikh waxay ku aaseysan tahay shanta bisha koowaad sanadda qodobadaad barnaamijka ogaal ku maqli doontaan waxaa ka mid a ah baascaanood weli xiisad ayaa ka taagan waxaana lasoo warinayaa in laga saaray inta badan ciidamada somalilan magaalada waad maqli doontaan sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan puntland qeybo ka mid a ah waxaa maanta laga dahafurayaa diiwaangelinta doorashooyinka golayaasha deegaanka ee qof iyo codka iyadoo weli inuu muran uu ka taagan yahay sida loo wajahayo doorashooyinka iyana waad dhegeysan doontaan hogaanka hirshabeellena waxa ay sheegeen in dadkii ku dhaawacmay qaraaxyadii ka dhacay maxaasna lala tacaali doono sidoo kalena gurmud loo fidin doono qodobadaasi qodobada nagu soo kordha ayaad degeysan doontaan ee u diyaar garooba ogaal اقرأوا dhegeystaasi waxay daafur ahayd barnaamijka ogaal meel dhexo oo la istaagaahi maanta soomaaliya kuma taallo ama shabaabaa tahay ama kan shabaab la dirirayaa tahay shabaab qoraqaada kula dirir gurigaaga ha ka ijaaran gaarigaaga ha ka ijaaran meesha uu jooga ha tegin dadka u sheeg carabkaaga kula dagaal wadaalika adcafuliimaantii way daba socotaa taas ada waa hal laba ma ah waa shabaab qaraxa shabaab baasow ka soo bixiyey lacagaa lagu bixiya dhammaan wiilasha shabaab jooga wiilal taajiriin oo milyuneero oo xisaabaad ay ugu jiraan ma aha halidheeraha meelaha baqbaqlaayo shaydaanka iyo hebel deeriyaha mujrimka kale oo kasii weyn bangiyo baase uguma jirto baasadeenna waaye marka kan qaraxa isku xirxidayaa dembiile ah baasadii lagu soo gaday qaraxaas laisku xirxiday kii bixiye dembiile ma aha waayo qofka loo sheegaayo oo caqligiisa uu aqbali karo dembiilaa tahay adaa ka weyn laanna adiga lacag haddaadan dhiibi lahayn ninkaan qaraxu isku xira ma heli lahayn kan lacagta dhiibaayow waa adiga dembiilaha koobaad waa adiga naftaada kuma badbaadi kartid kun qofood naftood in la laayo madaxweynaha jamhuuriyaddan ahay la iguma imaa karo la igalama hadli karo qof shabaab hor sidiisaba loo haysto may wallahi ninkaa waa loo waa ku qasbanay maxkamadiisa u tagay ahlan wasahlan shabaab waay meesha war waa ka bax anaan la iigu imaa karin saraakiisha amnigaan loogu tegi karin nabadoon ma aha xildhibaan ma aha wasiir ma aha waxba ma aha shabaab xir ninka daba socdo cudurdaar ma lahan qeybaha hore barnaamijka ogaal ayaan gudagalana dhegeystayaal aynu ku bilownay ee magaalada lascaanood ee gobolka sool waxaa lasoo wariyey in xalay ilaa shalay ee markaa dagaalo xoogan ka dhacayeen kuwa u dhexeeyey ciidamo markaa is-abaabulay iyo sidoo kale kuwa somalilan dagaalada waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaa aad u adag in la helo xogta saxda ah ee markaa ka jirta magaalada lascaanood maadaama inta badan aan la heleynin adeegyada lagu heli karo xogaha sida isgaarsiinta qaarkeed internetka taana waxay ku keentay in markaa si waafiya loo helo xogaha rasmiga ay ah ku gadaaman wararkii ugu dambeeyey ee laas laascaanood balse waxaa lasoo wariyey in inta badan laga qabsaday magaalada ciidamadii somalilan oo markaa ay ka baxeen markastana laga cabsi qabo markaa oo xiisaday taagan tahay dhinacyaduna ku dagaalami karaan halka wixii warare kusoo kordhana barnaamijyadan iyo wararkeena soo socday aad ku maqli doontaan dhegeystayaal markan puntland haddaan eegnana magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxaa laga dahfuray saakay doorashooyinka ama diiwaangelinta doorashooyinka golayaasha deegaanka ee la filayo in puntland laga qabto inkastoo muran badan uu hareeyey arrimaha doorashooyinka maadaama xubnaha ururada siyaasadda ee puntland ay soo sheegayaan in hogaanka puntland siciid cabdulaahi deni iyo xukuumadduba ay doonayaan inay samaystaan muddo kororsi waqhtigana ku dheereeyaan doorasho aysan suuragal ahaynin markaa waqtiga u haray siciid deni oo ah sanad iyo wax waxyarin lagu dhammaystiro gebi ahaanba doorashada puntland waxa ay xubnaha siyaasiyiinta oo madal ka samaystay magaalada garoowe ay sheegayaan in marka xubnaha xukuumaddu ay doonayaan in doorashooyinka sida ay u dhigayaan ay yihiin kuwo wakhti badan qaadan kara halkaana markaa lagu hoos qarinayo muddo koror si ay xukuumaddu doonayso inay xafiiska kusii joogto wasiirka arrimaha waa wasiirka arrimaha gudaha puntland cabdi saciid faarax juxa ayaa waxa uu markaa sheegay in la bilaabayo maanta diiwaangelinta doorashooyinka qof iyo codka loona baahan yahay in shacabka gobolka bari gaar ahaan magaalada boosaaso ay is-diiwaangeliyaan si markaa ay go-aan uga gaaraan masiirkooda iyo cidda ku matali doonta golayaasha deegaanka iyo siyaasadda puntland waa kan wasiir juxa maanta waa maalin ah shanta janawari maalinta daafurka diiwaangelinta golayaasha doorashooyinka golayaasha deegaanka waa maalin muhiim ah oo ay nasiib u yeelatay in laga furo gobolada bari Eh, bari weyne oo maanta boosaas aynu joogno saaka ka daahfurayno xarunta jaamacadda bariga afrika waa maalin weyn waa maalin dadka reer puntland ay sugayeen muddo dheer ay sugayeen weye in dadka talada dib ay ugu soo noqoto oo iyagu gacmahooda ay ku doortaan cidda matalaysa marka waa rajo weynoo la sugayey waa maalin farxadeed Eh, waxaan rajaynaynaa inay khayr iyo jawi wanaagsan noogu dhacdo waxaan rabnaa dadku inay isdiiwaan geliyaan oo diyaargaroobaan haddaadan isdiiwaangelin haddee fursad uma helaysid taasaan dadka kula tarmaan marka waa maalin weyn farsamadaas waa guddiga doorashada ka jawaabaya laakiin qorshuhu waxa weeye inuu saaka laga daahfuro eh, gobollada puntland laga daahfuro jaamacaddan laga daahfuraya kii xarunta weynaada waa kan weeye eh, su-aalaha kaloo farsamadaah o dhan wixii la xirana waa ka jawaabaynaa ammaanka guud waa fiican yahay alxamdulilaah xaalagaanno saan haddaa aragno de waa nabad boosaaso waxaannu rajaynaynaa arrintaani inay maalin muhima u tahay dadka reer puntland cid ay dani ugu jirto inay qasto iyo inay buuq samaysaana ma jiraan dadku inay isdiiwaangeliyaan oo noloshooda doortaanna waa wax weligeed la sugaya weye ciddii siyaasadda danka leh oo rabta inay tartanto oo rabta inay dadka ku tartanto waxaan dadka hor imaada ha ka baqinina berri iyo codka midna walaalow dadka hor imaada wax weyddiista dad baa jira si su'aala qabi kara oo mucaarad ah oo ururo siyaasadeed ah. waa la hadlaynaa waa la doodaynaa waa isla dhiraandhirinayna bannaanbaxa dadka waa loogolyah dadku xuquuqdooda dastuurigaa weeye waa caban karaan waa bannaanbixi karaan waxaa muhima in xasiloonnida iyo amniga la ilaaliyo dadkana fursad loo siiyo inay codkooda ay maaragtay iyo danahooda ay usoo banbaxaan marka taas waxba ku qarin mayno doorashadu waa golo deegaan waa doorashadii puntland waa tii loo tartamay excuiska qof waxbuu keeni karaa waa lagu darsanayaa waa la boobayaa kanaalisa waxaas ma jiraan inna indha ku yaal weeye dadka reer puntland fursad hala siiyaan leenahay hana biqinine dadka waxa weydiista ciddaan dadku waxay leeyihin maxaa roob maabkii afar iyo labaatan lagu aadi lahaa ma caddayn afar labaatanka doorka lagu aadi lahaa waa cadiyahay doorashada gole yaasha inaan gallo wey maxaa xiga waxaa xiga dee inaynu maalintaa ka tashanno su-aasha soo baxda doorashada puntland dastuuri bay leedahay wakhti bay leedahay golayaasha deegaankuna waa ballan lagu ballansanaa weeye su'aal wax geli kara maaha xeerarkeenna doorashada ayayna ku qoran tahay broseskeenna doorashadu sidaa u dhacayo halkaa su'aali kuma jirto mugdi kuma jiro wixii soo baxana maalinteed ee ka doodaynaa laakiin golayaasha deegaanka aan furro dadka fursada aan siinno ha tartamaan ha codeeyaan ciddii fursad qabtay aad dadka codka ka raadsato kuma jirto taladu meel kale oday suuf iyo xanjoo qofisa dhejin karaana ma jiro halkan waa lagu soo maalay waa lagu soo gudbay wakhtigeedii waa dhaafay taladaa dadkaan ku celinaynaa waana wix la sugayey taasna hallogu kalsoonadan qabnaa wasiirka arrimaha gudaha puntland cabdisiciid faarax juxa ayuu ahaa oo markaa ka hadlayay daafurka diiwaangelinta doorashooyinka qof iyo codka ee golaha deegaanada ama golayaasha puntland oo la filaya in markaa laga diiwaan geliyo maanta qeybo kamid a ah gobolka bari gaar ahaan magaalada boosaas oo dhinaca kalena wasiirka maaliyadda puntland maxamed dhabaan cabdisna wuxuu sheegay in loo baahan yahay shacabku in aragtidooda ay markaa soo bandhigaan sidoo kalena ay muhiim tahay inay ka qeybgalaan diiwaangelinta doorashooyinka qof codka ah iyadoo markaa uu ku eedeeyay xubnaha siyaasiyiinta qaar ee puntland inay markaa shacabka ku dhiirigelinayaan inay ka joogsadaan inay masiirkooda go-aan ka gaaraan doorashooyinka qof codkaana ay ka qayb galaan waa kan dhabancaad qofkii raba hadalkiisa in la dhegaysto qofkii ay dareemaya sida hadda wax u socdaan si ka duwan si nabada ayaa waxaa la rabaa inuu isagu u dhiibto fikirkiisa si nabada ayaa waxaa la rabaa fikirkiisa inuu dhiibto laakiin qofowna qof kale fikirkiisa adugu ha qaadin qofowna qof kale fikirkiisa ha qaadin laakiin kaaga waa inaad u noqoto xor waxaa diyaar u nahay haddii lahaydno dowladda puntland oo madaxweyne saciid cabdulaahi danina ku hogaaminayo waxaan diyaaru nahay dadka inaan dhegaysanno waxaan diyaaru nahay dadku inay fikirkooda cabiraan si nabada waxaan dadku diyaaru nahay dadku inay inta soo baxaan yidhaahdaan waxaan ma rabnee waxaanan rabnaa balade arrintaan dhegaysta oo si nabada lagu cabiro waa la dhegaysanayaa waxaan u joogna waxa weeye dadka in loo shaqeeyo waxaan arrintaan u qabanayna waxa weeye dadka inay haddii lahayd hawshooda la helo waad la socotaanoo hadda sanadkii maxaa la yidhaahdaa ugu dambeeyey hadda mudaxileedka xukuumaddan hadda jidha ayaanu maraynaa waa awoodi lahayn inaan iska seexanno aniguna xoogaaga maaliyadda aan aruuriyo aan siyaalo kale u isticmaalno laakiin ogaada meesha aan saas samayn lahayn lacagtii waxaan gelinaynaa guddiga doorashooyinka lacagtii waxaan gelinaynaa amniga lacagtii waxaan gelinaynaa wadooyinka in lagu dhiso waddooyinka in lagu dhiso waxaad la socotaan ayadoo xaaladda laascaana taagan tahay oo madaxweynihiio halkaan imaan lahaa u baaqday arrintaa daraaddeed iyo hawsha inuu ka shaqeeyo ayaa dhinaca kale waxaa socda inaan dekedihii dhisayno inaan jidkii laamigaha dhisayno inaan dimuqraadiyaddii ka shaqaynayno inaan amnigeena ilaashanayno dowladnimada waxa lagu yaqaano wey arrintaasaa marka waxaa la rabaa inaan isu garabsano arrintaasa waxaa la rabaa qof walba dhinaca meesha uu ku leeyahay inuu ka qabto hadalka ugu dambeeya waa ku dheeraadaan raba inaan uga baxo waxa weeye soddon iyo lix degmo ayaa waxaa la rabaa doorashadan hadda loo xulay inay ka dhacdo soddon iyo lixdaa degmo ee loo xulay degmo degmo ku xihani ma jira arrintaas waa in la ogaado ciddii isla intaad degmadaada carqaladaysid oo aad hor istaagtid bay degmooyinka kala saamaynaysaa wax ka jiraa ma jiraan hadday boqolkiiba konton fifty plus oneka waxaa la yidhaahdo konton hal dheer boqolkiiba hadday dhacdo doorashadaas waa guulaysanay hore baynu u soconaynaa kuwa marka ayagu raba inay iska carqaladeeyaan xaqa ay leeyihiin waxaad ogaataan jiirooniga idinku dheeraanaya shan sannood danbaad sugaysaan marka waxaa la rabaa qof oona ah ha ka yeelin xaqa aad leedahay qof asagoo cidlo taagan inuu xaqaaga kuseejiyo guulaysta marka koowaad iyo marka labaadba ballantana waxaa inoo ah inaynu isdiwaan gelin wasiirka maaliyadda puntland maxamed dhabcan cad ayuu ahaa oo markaa ka hadlayay arrimo ku aadan doorashooyinka qof codka ee la filayo in diiwaangelintooda maantaba maanta ay ka bilaabatay qeybo mid a ah deegaanada puntland gaar ahaan gobolka bari sida aad uu sheegayay wasiirkuna waxa uu tilmaamay in dadku ay xor yihiin aragtidooda soo bandhigi karaan waxa ay rabaan diidi karaan waxa aysan rabin haddana waxaa jirta in dhowaan go-aan ka soo baxay maamulka gobolka bari lagu mamnuucay in la qabto laguna qabto magaaladaasi boosaaso shirar aysan ogeyn xukuumadda ama maamulka gobolku barnaamijka waalaad degeysanaysaan keenina waad nagala socotaan dhegeystayaal barnaamijka ogaana dhegeysanaysaan idaacadda kulmina waad nagala socotaan dhegeystayaale markaan hirshabelle hadaan eegnana weli waxaa sii kordhaya khasaarihii ka dhashay qaraxyadii shalay ka dhacay degmada maxaas ee gobolka hiiraan kuwaasi oo sababay dhimashada inka badan soddon ruux iyo dhaawac tireintaa ka badan dhaawacyada inta badan waxaa la keenay magaalada caasimadda ee muqdisho oo lagu dabiibayo goobaha caafimaadka hogaanka hirshabelle gaar ahaan madaxweynaha hirshabelle cali guudlaaw xuseen waxa uu dadka qaar kamida ah ku booqday isbitaalada muqdisho wuxuu tilmaamay in puntland ama in hirshabeelle ay ka go-an tahay in markaa la daryeelo dadkii dhibaatadu kasoo gaartay qaraxyadii shalay ka dhacay degmada maxaas ee gobolka hiiraan wasiirka arrimaha gudaha hirshabeelle cabdiraxmaan daahir guure karoore oo la hadlay kenen waxa uu sheegay in wixii shalay halkaa ka dhacay ahaayeen musiibo sidoo kalena ay dadaal ugu jiraan in markaa ay soo kabtaan dadkana lala tacaalo xaaladooda sidoo kale wuxuu faahfaahin ka bixiyey sida ay ugu suura gashay shabaab in markaa degmada maxaas ay qaraxyo soo geliyaan gawaarina markaa lagu qarxiyo degmada gaari gaangruusare iyo gaari yaroo sasuuki ah eh, dhinacaas eh, galguduud ay ka soo galeen meel ay deganaayeen eh, duunyaha degmada iyo xildhibaan jacfar oo wayahan daba halkaas ka waday abaabulada jacfarna markaas uu ka maqnaay laakiin saraakiil iyo waxaa deganaaya iyo maamulka degmada walow guddoomiyaha degmada ula shaqo ku maqnaay laakiin waxaa deganaaya ciidanka iyo dadka deegaanka iyo goobo ganacsidoa ka dhawaan meesha xildhibaankuna wuu maqnaa habeen madow ayaa mataqaanaa waxaa la sameeyey taatiki taatigi ayaa sameeyeen waa ka warqabtaa deegaanka nimankan shan iyo ay maamulayeen way yaqaaniin dadka deegaanka ayaa qayb ka ah deegaankii eh, werigii hore qorteena weli jiro oo deegaanka kasoo jeedo waxaa la sameeyey wadada ciidanku deganaay iyo security meesha laga ilaalinay meelaan ayaa gaariga laga soo geliyey gaariga intaa la dumiyey marka loo dumiyaa lasoo riixay salaada subaxa waxaa lasoo dhigay guriga hortiisa marka adigu waa khayaanadii argagixisada qayb kamid ah ayaan ahay waxba kama jiraan gaarigan eh, xiliyadii dambe oo tobankii saac ku ayaa mataqaanaa ta lasoo riixay aha soonka casanayn lasoo dhigay meesha xaafadaha lagu soo dhex riixay securitigii meel diyabadaha laga soo gudiyey marka dae waa khayaanadii ay samayn jireen eh, iyo wax lamida way sameeyaan ujeedkooduna waxay ahaan howlgallada ayaa mataqaana waxay ka bilaaban rabaan degmada ceelbuur degmada xaaseed iyo degmada ceelbuurna deegaanka wadaxa ayaa udhexeeya saa kawa qabtana obreshonka gabagaboodna uu hirshabeelle marayaa marka waxaa la rabaa in laga bilaabo degmada maxaaseed oo la gaarsiiyo degmada ceelbuur marka ayagoo ka hortaga arrimahaas ayay mataqaanaa tilaabadan qaadeen mana loo ka doono arrintaas waa lasii wadaa insha khasaare fara badan ayaa ka dhashay qaraxyadan ismidaaminta oo shabaab ay ku weerareen maxaas oo aan ognahay inay tahay xudunta kacdoonka halkii uu ka bilaawday ee dadka shacabka ah marka saraakiisha ku dhimatay askarta dadka shacabka ah ilaa iyo hadda tir ahaan ma haysaan khasaare intuu dhimashada ilaa iyo soddon dhowr qofood maraysaa mana hadda numbarka ugu dambeya lama sheegi karo waxawaye de dhimasho qof dhaawac ayaa dhimanaysa had walba laakiin markii ugu dambeya soddon shan qof ayay maraysa dhimashada dhaawacna dhaawacu intii muqdisho la keenay waxay ahaa labaatan iyo afar intii lagu daaweynaya maxaasna way badan lagu soo koobi karay ma jiraan dhaawacyo culus oo wilaaya hadda degmada maxaas aan laga soo qaadin amba beledweyne labadaba ha ahaadaan kole saaki ani marka dhulku dhacay anaa ka shaqaynaya iyo saraakiisha qaybo kamida qaybta iyo ayla shaqaynaya diyaaradaa u dirnay dhaawac soo kala cuslaa loo soo qaaday hadda isbitaal kama shaqeeya ma joogo maxaas dhakhtarna maaha laakiin dhakhaatiirta waxay u dhaheen dhaawac cuslaa soo qaaday sidoo kale burbur baaxadle ayaa ka dhashay weerarkan shabaab ay maxaas ku qaadeen saaka marka burburka maxaa nooga sheegi kartaa ilaa hadda intuu leegyahay markii burburkaas dagaalkii ladeganaayo guryihii ay deganaayeen eh, mas-uuliyiintu iyo qaybihii kasoo horjeeda iyo goobo ganacsi iyo qoysas dhan oo guryina baabeen dadkiina baabeen way jiraan eh, waxaa la istaagay laba qoys inuu guryahooda qarax ku dhacay qoysna ay lix qofood dhimatay qoysna ay dhis dhimatay koo qofood oo qoys ayaa hal qof ka nool yahay oo ilaa dhowr iyo toban qofood saddex iyo toban qofood hal qof ayaa ka marka waxay degnaayeen goobta weerarkuu ka dhacay gurigaas ganacsigiisa iyo dukaan iyo maqaaxi iyo guri fasa markii leelahaayeen derbiga ururta gaariga ayay deganaayeen xilligii jiifkan waa ku jiran waayahay qoyska kale aad sheegayso lixda ruux iyaguna isla goobta qofa ka dhimatay dad kala noolaansilaya laakiin qoysku halkaas adeeda dhibaataa dhacday haddii aan kuusoo koobo warka dhibaato weyn dibada waxaasee waxayna ka jawaabayeen dhibaatadii loo geystay hirshabeelle ama gobolka hiiraan loogu geystay dagaalkii looga adkaado lagu jibiyey khasaarihii kasoo gaaray alqooxle alhareeri iyo sooman ilaa matabaan maalin goob walba guuldaradii kasoo gaartay iyo khasaarihii kasoo gaaray ka jawaabayeen annaga waa ka doonaa insha allah meel kasta ku sugan ka jawaabi doona caawa sida marka hadda xaalada degmada maxaas sideed noocaal bay dabadegan tahay amniga soo kala dambeynta soo celiyey meydadkii waa la aasay degmada maxaaseeda waa dad dagaalka yaqaana dhimashada ma ahan dad oo ay ku cusub tahay ugu dambayntii wasiirkan hore dad badan waxay isweydiinayaan eh, degmada maxaas waxay ahayd xuduntii al-shabaab dadku ay kaceen oo degmadii ugu horreysa ah oo dagaalka dhanka al-shabaab eh, dadka rayidka kacdoonka sameeyey uu ka bilowday waxaan ognaha gobolka hiiraan maalmihii ugu dambeeyey yara inuu istaagay amba hakad uu ku yimi dagaalka shabaab lagula jiray haddana waan arkaynaa inay shabaab kordhinayaan weerarada marka falcelintu maxay noqon doontaa waxay noqon doontaa degmada maxaaseedoo loo hiiliyo degmada maxaaseedoo dib loo dhiso degmada maxaaseedoo dadka ka loo soo aaro oo al-shabaab looga soo aaro insha allah wasiirka arrimaha gudaha hirshabeelle cabdiraxmaan daahir guure karoore ayuu ahaa oo markaa keyna naga warbixinayay si guud khasaarihii ka dhashay qarxyadii al-shabaab shalay ay ka fuliyeen degmada maxaas ee gobolka hiiraan barnaamijka waanaad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan dhegeystayaal barnaamij waala dhegeysanaysaan idaacadda kulmin o nagala socotaan dhegeystayaal markan waxaad kusoo dhawaataan xubintii bandhigga warbaahinta bulshada dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waa xubin aad ku maqashaan hadalhaynta afar iyo labaatankii saac ee u dambeeyey la hadalhayay baraha bulshada sidoo kale waxaad ku maqashaan sheekooyin maqaalo iyo qoraallo aad u xiiso badan wadajir xubinta maanta waxaa idinla socodsiinaya ifraax axmed xuseen iyo deeqa maxamuud maxamed aan ku horeeyay isla hadalhaynta afar iyo labaatankii saac ee u dambeeyey la hadalhayay baraha bulshada ifraaxy waxaa qeyb ka ah labadii qarax oo ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay degmada maxaasi gobolka hiiraan kuwaasoo geystay khasaaro isugu jiro dhimasho iyo dhaawac uu soo gaaray askar iyo dad shacab ah qaraxa koowaad ayaa lagu weeraray afafka hore ee guriga gudoomiyaha degmada maxaas waxaana qaraxaasi dhimasho iyo dhaawac ee ku noqday askar ka mid ahayd ilaalada guriga iyo dad shacab ah qaraxa labaad ayaa lagu weeraray guri uu deganaa xildhibaan jacfar oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka balse la sheegay inuu muqdisho ku sugan yahay wararka ayaa waxa ay sheegayaan in toban ruux oo hal qoys ah iyo askartii ku sugnayd guriga la weeraray qaraxa si ay ku dhinteen gudoomiyaha degmada maxaas ee muumin maxamed xalane ayaa sheegay in gawaarida qaraxyada siday ay ka yimaadeen dhinaca deegaanka webxo waxaana xusid mudan in ciidamada qaraxyada lagu weeraray ay ahaayeen kuwii horey u qabsaday deegaanka wabxo balse dib uga soo baxay magaalada muqdisho ayaa lasoo gaarsiiyey dadkii qabay dhaawacyada ee qaraxyadaasi kasoo gaaray shalay sidoo kale hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka iyo taliska ciidanka xooga dalka ayaa iska kaashaday soo qaadista dhaawacyada iyagoo oo fulinaya awaamirta ee madaxda dowladda soomaaliya xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka tirsan gobolka banaadir iyo madaxda hay-adaha maareynta musiibooyinka qaranka ayaa dhaawacyadan kaga hortagay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde sidoo kale isla xalay madaxweynaha maamulka dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudul abi xuseen oo ay wehelinayaan eh, ku-xigeenka baarlamanka mahad xasan cismaan iyo qaar kamid ah wasiiradiisa ayaa xalay cisbitaalka erdogan ee magaalada muqdisho ku booqday dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii eh, shalay ka dhacay degmada maxaas ee gobolka hiiraan madaxweyne cali guudlaabe ayaa alla uga bariyey dhammaan dadkii qaraxaasi ku dhintay inuu janaatul firdowso uu ka waraabiyo intii dhaawaca uu soo gaarana oo u boogadhayo hadalhayntu waa inaga intaay markaana dhanka qormooyinka qormada ugu horeysa dhankaaga ifraax markana qormada ugu horeysa dhankayga deeqa waxaa qormadan ciwaan looga dhigay hadiyaddu qalbiga ay nadiifisaa nin ayaa waxa uu yiri nin aan qaraabo nahay ayaa hadalka igu xumayn jiray oo aad ii dhibi jiray anigu waxaan ahaa afartan jir isagana wuxuu ahaa lixdan jir mar kasta ilaahay ayaa u bari jiray waana u ducayn jiray waxaan xasuustaa maalin ayaan soo marsaday barafuun udgoon badan markaas ayaa nin kale oo saaxiibkay ah ayaa igu yidhi maasha allah aad ayuu udgoon badan yahay barafuunka aad soo marsatay isla markii odagii ayaa la soo booday waxaa laga yaabaa in aad soo xaday walaalkiis ayaan uga dacwooday waxaana ku ihi walaalkaaga wax dhibaato ah oo aan u geystay ma jiraan mana xasuusta ee muxuu iga rabaa walaalkiisii wuxuu iigu jawaabay walaalkay ilaahay ha soo hanuuniyo wuxuu doono ayuu iskaga hadlaa haddaba saaxiibkay ayaa arrintii uga sheekeeyey wuxuuna igula taliyey inaan hadiyad u soo iibiyo oo aan booqdo wakhti ku habboon sidaas ayaana sameeyey waxaan u soo iibiyey hadiyad aad u qaali ah waxaana ugu geeyey gurigiisii albaabkii ayaan garaacay isagii ayaana iga furay wuxuuna igu qaabilay weji macbuusnimo wuxuu igu yidhi ma soo gelaysaa waxaan ugu jawaabay wax kale kuugumaan imaan ee waxaan kuugu imid inaan kusoo siyaarto hadal wanaagsan iyo qaab wanaagsan ayaan ula hadlay mana rabin in aan joogitaanka ku sii dheereeyo waxaan ku idhi inakeen ujeedkeenna aan kuugu imid aan u gudagalne waxaan u dhiibay hadiyaddii oo gaarigaygii dhex taalay durbadiiba waxaa dhacay wax aan caadi ahayn afkii ayuu furtay wuxuuna igu yidhi cafi waan kugu xadgudbay oo qalad ayaan kaa galay aad ayuuna u ooyay qormadan waxaan kasoo xigina qof baraha bulshada ku soo gala macow waayahay faraaxi waa mahadsan tahay qormada ugu dambeysa dhankayga waxaa lagu bilaabay sida tan haddii aad rabto inaad noqoto qof xigmad badan ka ilaali afkaaga beenta gacantaadana ka ilaali waxxadidda hadallada qaar waa cudur ama xanuun aamusnaanta qaarna waa daawada cudurka midka hantida leh quruxdiisu waa bixin kan faqiirka ah quruxdiisu waa qanacsanaan dumarka quruxdooduna waa dhowrsanaan qofkii barta adduunyada waxa ay tahay wuu isaga tagaa qofkii barta aakhira waxa ay tahay wuu jeclaadaa qofkii alla bartana wuxuu u dadaalaa raaligelintiisa dadka waxaa ugu liita qofka kuula yimaada weji kalgacayl iyo wanaag uu ka muuqdo gadaalna ku wata cadownimo iyo dhagar rabana inuu adiga ku dhibaateeyo haddaadan xishoonayn wixii aad doonto samee haddaad rabto inaad ogaato adduunyada sida ay noqonayso marka aad dhimato fiiri qofka marka uu dhinto waxa ka dambeeya qormadan ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey qofka looma ceebeeyo inuu faqiir yahay ceebna ma lahan jirkiisa si walba uu u yahay wax awood ah uma lahan in uu bedelo faqiirnimada iyo foolxumada laakiin waxaa loo ceebeeyaa carabkiisa xumaantiisa iyo akhlaaq daradiisa guud ahaana iyada ayaa u dambeysay xubinteenii bandhiga warbaahinta bulshada tan iyo kulanti dambe sidaasiyo nabadgelyo xubintii bandhiga warbaahinta bulshada maqlayseen weli barnaamijka hore ad degeysanaysaan markaana waxaad kusoo dhawaataan dhegeystayaal xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayada konfi baby iyo caanaha konfi laag sidaanay ilmuhu uga qosliyaan war kalemaanay wax badan waa idin maqlayeen maanta waa idin soo salaamay madashiinniina waa imi waxaase hore loo yidhi maandhow adduunyada rag waa melekigeedii hadduu mulug dhex yaalli iyo sandanad laysku maandhaaf wuxuuna muranku maantiyo duray meelu degi waaye ninba meesha uu rabu ka kala soo mar leeyahay nin samintiday halkiiu mariya maalin wuxuu joogey mayl durusan maadigii tegiyo maqal wax loo sheegay wixii miray wuxuu mooday iyo wuxuu meel waayey macaan iyo khadhaadh wuxuu mutiya mahad wuxuu sheegan intaasuu u wada meel dayaa ruux muraadlih maxamed jimcaalow marka hore soo dhowow marka labaadna waxaa layidhi mugdi gacan la taagaa waxay mudan allaa og war abwaan jimcaale maanta geedkii haddau joogo lama kala maqnee taarikh meel ku qoran weeye maanta hoggaanka cusub oo s lagu dhawaaqay amuu ku jira aryaadhaha abwaanka ilaaha madaxweyne ka dhigay muraad kaleadsa leedihiina waxaa hore loo yidhi maja'aabeesa meel kaaley hamuulaxmuulax leeyihiin maja'aabeesa meel kaaley war cabdulla maxaas waxaa ka dhacay markaan maqlay waxaa xaqiiqa inay mijaabayse meel kale ka muulax muulax leeyihiine waxaa la yaaba degmada maxaas oo shabaab beri hore ka xorowday oo aaggay ku taallaayoo xor ahaa degmadana inta degani dad kooban oo isyaqaan ahaayeen meesha ay ka soo galeen baabuurta qaraxyada sidaayee dadka lagu baabi'iyey haddayse hore u joogeen maxaa loo ogaan waayey hadday soo galeen se maxaa loo arki waayey leeyihiin ma jacabeese meel kale ka muulax muulax leeyihiin war kalamaanay wax dhanbaan murugeenno khawaariij muudiyiinu maatadeenna dileenoo mashaqooyin fulsheene maydku joogta miya waa masiibo adduune war murti baa odhanaysi aroos loo mashxaradiyo mayd lagu baroortaa muska reerka wadayaal murti kale wayle taa maroodiga meel isku guula ugeeda oo ku dhammaaye madeeyo waxaa kaloo la yidhi maroodigii mirta badsha marka dambow ku mergaya maroodigii mirta baadsha markaa daanbow kuu meergaya war kalemaanay maxaas qaraxyadii ka dhacay intii ku shahiiday ilaahay ha u naxariisto intii ku dhaawacantana allaha bogsiiyo intii hantidooda ku burburtana beddel qayr qaba allaha siiyo laakiin dadka soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa waxa aad ishaysaani waa cadow qiyaamo badan feejignaantuna waa nugu yar tahay mar kastoo wax dhaacaanna toddobaadka hore unbaa dhilla jirtaa kadibna waad isdhigataanoo dadan cadow lahayn oo kalead u dhaqantaan sidaasuna tala ma ahan ee wakhtiga iyo waayaha wax ka barta warkalamaane waxaa la yidhi dhiig iyo colkii waxaad lahayd dhaqan xalaalaysta oo aan ku dhaafaynin waa layska dhiciyaae dhimashada hadiidina rag waa dhabar adaygaae warnimayahow maalin kasta waa ceeb inaan aajisnay cadowna gaadaa wax dhambayna mireenoo maata ay dilayeenoo murugayna badeene u midooba shabaabko mudankooda marsiyo mid intuu ka dambeeyo marayaan laga daalinay war waxaa kaloo la yidhi rag baa qaba war waa lagu dhintaa dhiiranaanshaha eh nin kastoo dhabcaalow naftani maalin bay dhiciye iska dhiciya dhigmiiratada idin dhibaataysay wargabooso waxaa kaloo la yidhi cadowgani ku dhiiraday inuu dhiigga iyaga daadsho dhallinyaro iyo waayeel bulshada aan mid qura dhaafin dhuunta waxay marshaan iyo hunguri nagu dhibaateeya shacabkeennu dhaar wuxuu ku maray inaysa dhaafayn aryaa dalabow dhuumashadaasaan ku xusuusne samigay cabdulle wuxuu yidhi shabaab oo iswareesta waxay dhaheen wadhuumaashaan dhammaaniyo dhagaxyaageeda dhaawocood wadhuumaashaan dhammaan iyo dhagaxyaageeda dhaawocood warnamiya war mahaytaan shirki dib u heliisinta koonfur galbeed salaadis isgobadu haysantagaylidhaamaha kuweero hayta war salaadda anaa imaam ka noqonaya anaa ka noqonaya miyaa la isku haystaa war salaadda haddaan imaamka looga dambaynin sidee jamaac loo tukan karaa war imaamka reejay salaadil kutukudaw yoonay madiidi dadku hukumaasoba waajiba saarana xildhibaan balagwaliba baarey guddigii hamagadhow guddoomiyaha golaha shacabka kula hadalnay wali baarnay wal halku ilaa hatan shibanoo eeyo warmadaygow adigaan warhayne hayne guddoomiyaha golaha shacabka aadan madoobe waxbuu ka bedelay guddigii xubnaha cusubu magacaabayna waxay kale yihiin maxamed sheekh xuseen maxamed iyo farxiyo maxamed yuusuf wuxuuna ka saaray ibraahim cabdulqaadir maxamed iyo maxamed ibraahim barre war xubnaha laga saaray ma lafta gareen baa lagu xantay waxay tahayba talo oday baa ka muuqata iyo in laga guuray waasaan u magacaabay iyo waasaan u idhi war anaa idhi anaaniyada shabaab labadaba waa dhibaato aan loo baahnayn war waxaa la yidhi arkayoo qaatay iyo idhiyoo loo noqon maayo anna wax layma yidhaahdo ra kuma heshiiyo war waxaan markhaati ka ahay talo ummad ka dhexaysa anaa idinku socon meeso war waxaa la yidhi saddex dadla'aan baa leh aakhirka taliyo jiitaaya turqata naagood iyo taxdo wadaad aryadaha waxaa kaloo la yidhi alaantabiyo xeelhayn turuqyaxo ku toosime alaantab iyo xeelhayn turuqyaxo ku toosime aamiin war kalemaanay war ma haysaane yaabaya kalamaan haddaanay war hayn yaa war haya war adugu muranka iyo warka miyaadan kala aqoon kollayba kalamaan wax kaxan badan oon dumar ahayn weligay maarag war horta raggu waa kulmaa hadduu kulmana dee waxbuu isu sheegaa war haddaan wax idiin sheega maa isugtaan war adiibaa walan sheeganee geeg dhon riimu haytay walma sheegdo warmadee afcaanood waad ku noqon doontaae eh. wararka ka cusub baan kuu wadaa maday wuxuu la yaaban yahay ilaa hadda eh. laasacaanad haddii laga soo raafay eh. cidda wax ku sii laynaysa war nimanta nimantii oodka islaameed meelkihirin intiin sadana furdaano gacantiyo ka aaman le eri jireen gacantayda yaa wax ku cunay ba ah laybahaanire inoonu nabaan may ka diidaasa war madeeyow ma moodaa inaad isku kaana qaladay war waagow waagow leeyow war dad waalan baa tihin waxna laydinma sheegi karee laascaanood waxaa tegey guddoomiyihii baarlamaanka somalilan war eedhaaan wax idiin sheege reer laascaanood gudoomiyaha baarlamaanka ka mid mida waxay diidan yihiinba horta gudoomiyaha baarlamaanka puntland goormuu tegi doonaa asagu laascaanood warwarka iga qasinina laascaanood waxaa tegey gudoomiyihii golaha wakiilada cabdirasaaq axmed khaliif xaaladuna waa degantahaa la yidhi ciidankiina magaalada waa laga saaro xidhyahoodii bay ku noqdeen war madaxweyne muuse biixiyo garamaya wuxuu yidhi nabadoonno kala jooga kismaayo qardho garowe iyo magaalooyin kale ayaa hadlay buu yidhi dhammaantoodna dagaal bay ku baaqeen waana markii ugu horreysay taariikhda ummadda soomaalida oo nabadoonna intaas leeg ay dagaal ku baaqayaan gudoomiyaha golaha guurtada somalilanna wuxuu yidhi soomaali rag ka tashaday oo dowlado kale ku biiray annana noo talin mahayaan soomaaliyada kalena warkeedabada war xildhibaan faarax oo eedayntii madaxweynaha somalilan muuse biixi jawaab kooban ka bixiye wuxuu yidhi shalay markaa arrinta somalilan gelayey waxaan ahaa guddoomiye ku-xogeenka baarlamaanka kenya dherigaasna daahir yaale ka ahin oo madaxweyneaha iyo siilaanyo mucaarad ahaayaan dhexdhexaadiyey laakiin u ololayn mayn goosa bulshada somalilan war faarax macallin shantii sanee soo dhaafay inuu farmaajo la taliya u ahaa ku daray war soomaaliya haddaan boqolaal kunoo qof laga dilin hagaagi maysow ku yidhi aryadhaha faarax macallin kaskacadaad ula yaabaysiine eebbaa ogoo dadaan ogahay haddaan la dilin inaan laga nabadgelay war kalemaanay war ma haydiine ra'iisul wasaare xamsan wuxuu guddoomiyey shirkii amniga taliyayaasha ciidamaduna waa ka qayb galeen waxaana goobjoogahay taliyaha booliska ha sheegin taliyaha nabad sugidda shib taliyaha milatariga kaa amray war taliya shub muxuu ku diiday inuu ka qayb galo war baydhabuu ku laandheeraynayaa war taliya shub waa xildhibaan xildhibaana hawgafine war mahasalaad hadduu xildhibaannimada iska wareejiyo sidiisan baloolsha'amu waayaa mar kale wargooyin waxaydan idin weydiiyey taliyayaasha ra'iisul wasaare uma u sheegay xilliga ay jubbaland xorayn doonaan war jubbaland axmed madoo baa joogay ay xorayn ka rabtaa war axmed madooba amuu rabaa in shabaabku xayndaab u ahaadaan war jubbaland inay dowladda federaalkii horayso harmu axmedooba shaki ka qabaa war anigu waxaan hubaa jubbaland hadday doorasho xol iyo xalaaluhu ka dhici laheed rag badan baa ku tartami lahaa wargudoomiyaha xisbiga mucaaradka acuud faysal cali waraabe wuxuu yidhi arrinta laascaanood waxay dhoweyd beriga cali khaliif iyo siilaanya heshiiska wada galeen heshiiska dhammaystirkiisiina muuse biixi baa daaqad ka tuuray maantana meeshay maraysa waad aragtaan war faysal cali waraabe waxaa kaloo uu yidhi maanta oo soomaali laleeyahay shan malyan bay macaluuli haysaa dad kale inaan sii barakicnoon sii qicinna unnaba qabato mas-uuliyiintuna ha ogaadaan in ilaahay kula xisaabtamaya waxay falayaan qodha xerada hadal ka fiicanoo faysal odhan lahaa kaa ma jiro war guddoomiyaha xusbiga wucuud faysal cali waraabe marka arrimuhu degan yihiinna isagaa kiciya markay meel khatara garaanna isagaa dejiya anaa gadhay anaana gedisdhay miya lujoojiyaa banaanla jiifiyaana bannaana warmadaya waxaanse jooji war waxaa la yidhi dhulka daabad socotiya dahrigiisa weynuhu khalqi wuxuu dareershay ku dul ciiddaa dadku ugu sarreeya duwanida abuurtaa loogu daray karaamiya dallaacaad rabbaaniya waa haldoorkii lagu yidhi inta kale la dariskaa dabar howlahoodoo garashada ku daadihi inuu daciif yahay daandaansi badan oo waxaan daaqad loo siin isku dayo inuu falo sirta iyo ibtixaanka lagu dayo inta badan ka diimoon diirka aan ka qaadee waatuu daayinkaan yidhi buraha dangiigiyo cirku diida ammaanada dhulku wuxuu ka dayrsaday markii dalabka la hor dhigo jaalidamacu keenaa ku duraantay aadmigu dusha inay ku qaataan inkastuu degdega yahay inuu khayrka daa'imo ka ilduufa weligii dulmigii iyo gafkiisana durba laguma qadiye durdaradu halkow maraa lagu daajiyaayo nin weliba ku doortaa laba daraf midkuu noqon runta daahma saaree waxa loo dan leeyahay diida inay fahmaan ay diinta iyo shareecada ka dardaaran qaataan inay dunidu taa tahay isagaan dallow hayn duudka saartay iinsaan waa daliil cadkuugu ah arrimaha dahsoon iyo inta daahirkeeda uma laha dulqaad iyo daawa ay dhigtaanoo qamis diid ayaa yidhi u tartama darkeedo sahal uma darsoomaan dalowgi iyo walaantuye dawdhaaf shubaalaha ninba tiisa loo diray inka durugsan weeyo waxa uu ku doonaa derajiya awooduu dafa maalintiisa oo inta kale ku duudsiyo xubintii kala eed maqlayseen gudahaan waan egintaa saxiibyaal barnaamijkii walaad kala socoteen keenan anigoo codcisbeela la socodsiinaya cabdirasaaq afar sameynay nabadgelyo